asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo afartanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin sal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala almualifu raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi lmusawiriin u yahay waxay ku yimid oo nusuus iyo goodi ah filmusawiriina kuwa wax sawira kuwa wixii kusoo arooray ayuu baab wey musawiriintu waa dadka wax sawiro weeye ama marka iyagu gacanha wax ku sawireen ama qalab ba u adeegsadeen waxaa baabkani marka tawxiidka uu calaaqo kala leeyahay ruuxa wax sawirayaay sida axaadiista noogu imaan doonto ilaahi subxaana watacaala hawltiisa ayuu farageliyey oo faraha la galay maxaa ilahy abuurista iyo samaynta ilahi baa laha subxana watacaala isagaana gooni ayuu ahay wixii ilaahay u gooni ana adoommadu inaysan faragelin karin una dhawaan karin ayuu tawxiidku ahaa marka ma samayn karo awood uma laha ti ilaahay oo kale inuu sameyo subxana watala lakin wuu u ekeysiinaya waa isku dayaya isku day wey macana halkaasu tawxiidka calaaqa kale leeya can abi hurayrata abu hureyre waxaa laga warinaya radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sal lla alay slam rasuulku wuxuu yihi qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman cid yaa ka gardarro badan ciddaasoo dahaba doonaysa ama doontay ama dahaba tagtay yakhluqu xaal uu abuurayo ka khalqii aniga abuuristaydoo kale saan anigu waxu abuuroo kale cidda doonaysa waxu abuurto yaa ka gardar gardarro badan falyakluquu ha abuureen hadday tabar isku hayaan daratan dhurcaso aw amase liyakluqu ha abuureen xabbatan ama xabad ha abuureen xabad masaga ah ama qamandi ah ama bariis ah aw amase liyakluqu ha abuureen shaciiratan xabad heeda ha abuureen xabad oo qamandi ah akhrajaahu bukhaariiyo muslim baa xadiiska wariyey xadiidku wuxuu faaideynaya sawirku inuu xaaraam yahay saasuu faa'ideynaya maxaa yeele waxaa lagu tilmaamay cid ka dulmi badanba inuusan jirin ruuxa isku dayaya abuurkii ilaahay oo kale wax weyn inuu sameeyo ruuxa cidna kama gardaro badnaa ayib marka markaa kadib bu ilaahi subxaana watacaala taxabdi buu ku sameeyo bal hadday wax abuuri karaan caraboo bidcase ha abuureen ama ha abuureen xabad ha abuureen saasaa lagu yidhi xabad ha abuureen macnaa waxba ma abuuri karaan laakiin inay u ekeysiyaan kii ilaahi subxaana watacaala uma isku dayayaan tabar laakiin ma hayaan sidaa xadiidku uu faa'iideynayana culimada islaamku qabaano sawirku inuu xaaraam yahay noocyadiisoo dhan midka horta isagu taagan ee eh, sida sanamka kale ah eh, hoos kale kaa isaga waa biijmaac muran kama jiro inuu xaaraam yahay waxaa kaloo isagana xaaraam oo isagana laisla diidanayn midka gacanta lagu sameeyo gacanta lagu xariiqe macnaa wax ama maraq lagu xariiqo ama maaragtay yani lagu xariiqo derbi lagu xariiqo gacanta haddii lagu jooreeyo iyadana waa laisku waafaqsan yahay inuu xaaraam yahay waxoogaa waxaa laisla yara diidan yahay oo culimada qaarkood ay banaynayaan haddii lagu sameeyo kamerada yani waxaa la yidhahda suwar photographiya la yidhahda kuwankaasa yani lagu qabanayo qalabkan hadda cusub lagu qabta yani lagu sawiro taasi culimada qaar ka mida ayay ogolaanayaan oo culimada mucaasiriinta ah sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay bas ma leh sawirba maaha buu taqriiban isagu taagan yahay laakiin sidoo raajixa culimaduna hadda ay u badan yihiin waxa weye inaysan banaanayn oo ay soo gudageleyso cumuumka ay soo gudageleyso nusuusta sawirka kutusaysa saasaa macnaha loo badan yahay oo sheekh bin iyo albani iyo keyrkoodba sidaas qabaan inay xaaraam tahay oon laga soo reebeynin saasaadna moodaa inay axwa tahay oo dadaalka uu ku jiro waxaa iyadana sidoo kale laga soo reebayaa sawirku hadii uu yahay waxa la sawirayo waxaan naf lahayn waxyaalaha nafta lahayn geedaha iyo iyadana waa iska banaan tahay oo dhib leh waxaa kaloo iyadana laga soo reebaa sawiradan laysku qasbay sida kuwa dokumentiyada oo kaleeto iyo ama basboort ha noqdo ama card ha noqdo kuwaas iyagana de waa wax lagu qasban yahay oo nidaamyadii iyo dawladihii jiray baa dadka ku qasbay marka waa iska daruuro ahaan bay kuwaasi ayaa iyadana loo baneeyaa wax kaleeto iyo qaab kale ay u banaantay ma jirto ujeedo kale oo sawirada ama loo samayn karo ama loo kaydsan karaay ma ay jiraan macnaha saas waman adlamu yaa ka gardarro badan buu alla yidhi subxaana watacaala xadiidku waa xadiid ulqudsi waay miman cid yaa ka gardarro badan dahaba tegey oo damcay yakhluqu inuu abuuro ka khalqi aniga abuurkaygo kale yani abuurka ilahay ma samayn karo laakiin wax u yara yuu isku dayayaa inuu sameeyo falyakluquu ha abuureen waa taxadi iyo tacjiiz waay waa la caadi gelinayaayo carwakaasi hadday toor isku hayaan bal ha abuureen makhluuqa ilaahay kuwa ugu yaryar ha abuureen darrada waxaa la yidhahdaa quraanshada yaryarta yaa la yidhahdaa macna falyakluquu ha abuureen daratan dhurcase ha abuureen aw liyakluquu ha abuureen xabatan ama xabad ha abuureen aw liyakluquu ha abuureen shaciiratan shaciiratan iyo xabad tuntu wax saas uguma kala gedisna xabatan unbaa ka guda weyn oo ka caamsan shaciiratan taa ka khaabsan yani xabadda waxaa la yidhahdaa yani xubuug ama raashinkan yar ah yani masagada iyo qamandida iyo heeda iyo bariiska iyo yaa xabad la yidhahda xabaddaa marka yani xadiidka qeybtiisa hore ee wliyaf aw xabatan intaasoo dhan iyo ka badan waxa wixii xabad la yidhahdo dhan baa soo gudagelay laakiin tan dambe oo liyakhluquu shaciiratan ah waa nooc noocyadii ka mid ay gooni ku tahay marka waa dikru lkhaasi bacda alcaam baa la dhihi karaa marka hore inta si guud loo sheegay ayaa mid ka mid a ah gooni haddana loo soo sheegay taas waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa awdani waa shaki raawigaa wuxuu shakeeyey xadiidkuma wuxuu ahaa liyakhluquu xabatan miyuu ahaa mise wuxuu ahaa liyakhluquu shaciiratan mar hadduu shaki ku dhacayna labadii lafdiba wuu soo arooriyey sidaana iyadana waa jawaab la odhan karo wey maana walahumaa waxaa kaloo iyadana lagu jawaabaa shaciiratanda ay shajarata shaciir wey geedii shaciirada shaciiradu geeday ka baxaysay ha abuureenna culimada qaar baa macnaha ku taawilay walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can caaishatay ka warinayaan radi allahu canha ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala wuxuu yihi ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada alladiina kuwa yudaahiuuna u ekaysiinaya bikhalqi illahi bimakhluuqaati illahi ilahay makhluuqaadku abuuray kuwa wax u ekeysiinaya yaa maalinta qiyaamada addoommada ilaahay ugu cadaab adag saasuu nabigu yuri salawatullah waslamu aleh cadaabka la cadaabay iyagaa ugu daran macnihii xadiidka hore uu kutusay inbay kutusayaan u ekeysiintaa marka makhluuqa ilaah loo ekeysiinayo ama sifada ha uga ekeysiiyo ama jidhkaba ha uga ekeysiiyo oo wax jidhla hadduu abuuro waa mamnuuc hadduu sameeyo haddii uu yani waxa weyaan waxaan jir lahaynoo laakiin sawirka uga eg iyadana waxaa la yidhahdaa yani mudaahaad macnawiya la yidhahda macno ahaan markaa uga ekeysiiyey iyaduna ma ay banaana macnaha waxaa culimadu ay sheegaan sawirku haddii uu muhaan yahay oo cagta meel la saarahayo iyo meel la dulaysanayo iyo uu yaallo ayadana oo masalan waxa weye maruu ku yaallaa ama gogol buu ku yaallaa gogoshuu ku yaallana waa lagu tumanhayaayo cagtaa la saarahayaayo haba yaraatee karaamo ma laha culimada qaar ka mida ah waa soo reebaano way kasoo istiloodaan masladaa iyada oo waxaa la diidaya sawirada sawirada ama la weyneynayo ama ruuxu karaamaynayo ama xusuus uu haysto waxyaalaha way kuwa la diidan yahay laakiin marba hadduu muhaan yahay oo uu isdullaysan yahay oo wax karaama aan loo haynin yani waa laga soo reeba ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada alladiina kuwa wey yudaahi-uuna yani u ekeysiinayo shabahay bikhalqi illahi ilahay abuurkiisa shabahay abuurka ilahay oo kale inay sameeyaan kuwa isku dayaya ee wax sawiraya ayaa ugu cadaab adag dadka maalinta qiyaamada walahumaa waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim can ibni cabaasin ibni cabaas waxay ka warinayaan inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal lay slam rasuulkaan maqlo yaquulu leh kullu musawirin mid walba wax sawiraay fi naari naartu ku jira yujcalu waa la yeeli lahu isaga bikulli suuratin sawir kasta oo sawaraha uu sawiray waxaa loo yeeli nafsu naf baa loogu yeeli yucadabu naftaasoo la cadaabayo biha iyada fii jahanama jahanamo dhexdeeda yani lagu cadaabay macnaha shay walba oo uu gacantiisa ku sawiray shay walba uu sawiray ayaa waxaa loo yeelayaa naf naftaana isagaa iskale markaasaa loo cadaabay marka ninkii boqol sawir sawiray boqol nafood oo cadaabka ku jira oo cadaaban buu leeyahay maana boqol nafood oo cadaaban baa loo yeelay boqolka nafood ee cadaabanba isagay xanuunkiisu hayaan xanuunkay xanuunsanayaan isagay hayaan macnaha yani nafku wax walba uu abuuray bedelkeeda naftiisaa laga sameeyey naftaa laga sameeyey ee isagu uu leeyahayna waa la cadaabi marka adugu ama yaraysa ama badsa wey macnaha saas saa ku talagal wey naarta jahanama marka lagu cadaabaya marka waxaa laga yaabaa boqol ruux cadaabkoodao kale inuu cadaaban yahay ama kun ruux cadaabkooda kale hadduu cadaabay inuu cadaabaya laga yaaba sidaas waaba laga ganacsadaa haddo aad bay ufududaa waxyaalaha macnaa mima mima camad bihi lbalwa waxyaalaha aada u faafay dadkuna aada ay isaga fududaystaan ayuu sawirku ka mid yahay diinta ilahina subxaana watacaala aada u adag oo dunuubta waaweyn ayay ku jirtaa macnaha sawiradaa marka daruuradu keentay mooyaane wax kale ruuxii isugu dhawaadaay isagaa garanaya meeshuu macnaha uu qiil uga heli lahaa waxba yaraatay qiil ah ma ay lahaa xusuus baa loo haystaayo albanadaa la gashadaayo guryaha la dhigtaayo yani si hadhowta loogu xusuuso tadkaar xusuusta uu noqdaan waxaasoo dhan wax banaan maaha waxaasoo dhan wax sharci banaan ma aha sababka loo diidan yahayna waxa weye asbaab badan bay leedahayo ta koobaadi waxaa ku jira mudaahaat bisalqi illah ilaahay abuurkiisii iyo wixii uu gooni ahaa yaa laysku dayhayaa wax loo ekeysiinaya waa dembi weyn ta labaadna waxaa ku jirta saynu soo marnayba sawiradani wax la sawiraayo inxiraafka basharka iyo aadamuhu ay inxiraafeen oo khaldameen wixii sabab u noqday koobaad buu ah taasna waa laga taxadaraya oo min baabi sadi daraa'ic ka hortag wey wax haddii lasii wadwado marka dambe waxay keenaysaa in la caabudo sawirada bal khalaa'iq aada u fara badan oo aadanaha ka mid ahba sawirra caabuda sawiradeen marka waxay noqdeen sanamyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu lahaa cibaadadiisii la siiya ayay noqdeen saana waa loola dagaalamaya asbaab badan ayaa keentay in lala dagaalamo mafaasid aada u fara badanna waa ku jirta kullu musawirin mid kasta oo wax sawiraayo fi naari naasa ayuu ku jiraa lahu waxaa u sugnaaday kaa wax ka bikulli suuratin sawir kasta bedelkii oo sawiraha uu sawiray bedelkeeda waxaa wuxuu kaleeya wuxuu ku leeyahay oo la siinayaa nafsun naf baa usugnaatay naftaasoo yucadabu la biha iyada fii jahannama jahanamo dhexeeda lagu cadaabi doono sawir kasta uu sawiray naf ayaa laga siino naf baa looga yeelay isagu uleeyahy yani sawirkii bedelkiisii ayaa naf looga samayn naftiyaa marka cadaabka la gelinaya xanuunkeediiyo dhibkeedana isagu soo gaaraya man isagu haystaa waa naftiisii walahumaa waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim canhu ay abu hureyre ka warinayaan marfuucan xaal uu yahay xadiidku mid nabiga loo koriya yani ibn cabaas bay ka warinayaan canhu can ibn cabaas bay ka warinayaan marfuucan xaal uu yahay xadiidku mid loo koryeelay nabiga sal alay wasalam wuxuu nabigu yihi man sawara ruuxii sawira suuratan sawir fi dunya adduunyada dhexeeda ruuxii sawir ku sawiraay kullifa waxaa lagu qasbi oo lagu mashaqayn an yanfuqa uu afuufo fiiha dhexeeda alruuxa inuu nafgeliyo walaysa mana uusan ahaanin binaafiqin midkii nafgelin karana maaha yani asaaliibtii qaababka loo cadaabaya loo ciqaabaya ka mid tahayo waxaa lagu odhanayaa soomaalka nafgeli baa loodhanaya aduu meel alla meeshaa doonta ka ken adaa garanaya meeshaad ka keli nafta geli baa loodhanaya inta aadan naf gelinaynin oo aduna cadaabada hade xageebu naf u geliy karaya naf u geliya ma heli karayo intuu adduunka joogay oo xoogaa tabartii awoodda isbidayy buu naf u geliye u waayey hadda marka naf u geliya uma helayo waxbana kuma afuufi karo sidaa daraaddeed macnaheedu weligii waa cadaabnaan w weligii waa cadaabnaan tabarna intuu intuu arrin gaala ayahay oo dhan wuu cadaabnaanayaa saasa macnaha yaa laga wadaa man sawira ruuxii sawira suuratan fi dunya adduunka dhexdiisa ruuxii wax sawira kullifa waxaa lagu mashaqaynayaa an yanfuqa inuu afuufo fiiha sawirkaa dhexdiisa alruuxa inuu nafku afuufo walaysa man uusan ahanin binaafiqin midkii nafku afuufi karana ma aho tabar uma uu hayo idan markaa wuu cadaabnaan wey macnaha cadaabkaasuu ku jiray maxaa yeele isaga wuxuu faragashaday waxaan macnaha loo dirsanin shaqadiisana aan ahayn walimuslimin muslim waxaa usugnaaday can abi lhayaajna wuu ka warinaya qaala wuxuu ihi qaala lii caliyun cali baa wuxuu igu yidhi alaa abcadtuka miyaana kula diraynin maan kula diroon kusii dhiibo calaa maa shay dushii oo bacatanii bacatanii uu ila diray caleyhi dushiis rasuululahi sal alay wasalam wax rasuulku uu ila diray salawatulli wasalaamu caleyh iyo xil uu isaaray maan ku saara wey macana muxuu yahay alaa anlaa tadaca inaadan ka tegin suuratan wax sawir ah ilaa dabaqtahaa inaad tirtirta mooyaane walaa qabran qabrina inaadan ka tegin mushrifan oo taagan oo qubuurta yani ka sareeya ilaa sawaytahu inaad dhulka la sinta mooyaane macnaheedu waxa weeye cali bni abi aalib buu nabigu diray salawatullhi wasalaamu calayhi markaasu wuxuu la diray wax alla wixii sawir eed ku soo baxdo nawcuu dooni ha u yaalle tirtir damsiga waxaa la yidhaahdaa yani ama in la baabi'iyo oo la tirtiraba oo la jajabiyo ama in laga bedelo macaalimta iyo astaamaha sawirka ay ku tahay in laga bedelo si ay markaa u noqoto wax uun macnaha iska jaamid oo kalese usoo baxda masalan qoorta laga gooyo qaabka ay u eg tahay iyo astaamaha ay leedahay xubnahoo la jarjaro wax caadiya marka iska soo baxdo macnaha ama dhagax ah ama macnaha looxaan ah warkaasoo kale waa keliya in iska soo baxda layhahda macna marka arrinkaas nebigu sal alay wasalam cali wuu amray meel alle meeshaas ku aragtaba sawirada burburi yani calaamooyinkana ka baabi'i oo sawirnimada ka tir buu nabigu sal alay wasalam arrinkaa marka niyow nebigu waa ila diray bal adiguna yani waxa weeyaan la tago xilkaas qaad buu ku yidhi macna ta labaadna waxa weeye saas daraaddeed bay waajib tahay ruuxu intuu awoodu heli karo wixii sawira uu arkay in la baabi'iyo la tirtiro sharciga ina faray qaabkay doonaanba ha u yaaleen hala baabi'iyo oo hala jeexjeexo sawirada ayib ta labaadna waxa weye qabri sarreeya oo qubuurta ka sarreeyo kor u dhisan haddaad aragtana dhulka la tirsaga sawayto waxa weeye yacni qubuurta dhinacyihiisa ahee caadiga ah kuwaasaa lala simeeya ama waxaa loo simeeyaa sidii sharcigu faray saas wey qubuurta in aan la taagin oo la dhisin waynu soo marnay inaan la shidin oo aan faynuus iyo mal iyo dhexdooda laga dhisinna laga samaynin waan soo marnay meele lagu cibaadaysto inaan dhexdooda laga samaynin waan soo marnay cibaado inaan lala qaabilin oo yani aan xaggooda loola jeedsanin waan soo marnay dhexdeeda inaan lagu samaynin waan soo marnay kulli waan soo marnay qabriga marka waxaa taagitaanka loogu diidan yahay ama in la dhiso loogu diidan yahay wuxuu u noqdaa marar badan dariicatan ila shirki shirkigu sabab noqda in lagu fitnoobo oo addoommadu ay aadaan oo sida haddaba dhacda lagu dhawaafo oo wax la weydiisto oo la moodo inuu qubuurtan kale caadigaa ah wax la dheeriya sidaasaa soo baxaysa maana sidaas daraaddeed si waxba ku noqon maayo inta la dumiyo halala suuqsimo macnaha qubuurta kale taasi waxay u dhacaysaa qubuurta kor u dhisane ama qubadaha ah shayga laga dultaagay ama inta la dhisay qubuurta kale cara aan ahayn yani yani nuurad iyo inta wax lagu sameeyey kor loo dhisay kuwaasoo dhan meesha lagu arkaba ha la burburiyo oo qabrigii caadigiisii iyo caradiisii yani waxay ku toonsanayd ee saarnayd un halagu soo reebay macna saasuu nabigu qoraya salawatullah wasalaamu caleyh soomaalida xasaasiyad bay ka qabtaayo yani in ay qubuurta noocaas oo kale la jajabiyey iska waa laga cabsadaa waa laga cabsadaayo war qabriga leh haddaad amaad dhagax haddaad dubba ku dhufato wax meesha ku jira ama kugu soo baxaa bay soranaya amaaba lagaaga soo baxa meesha marka waxbaa kaaga soo bixi maayaane nabiga salawatullahi waslamu aleyh dadka amar qaadato jejebi wax haba yaraata isaguna uu ku noqonayo ma jiro maxaa yeelay nebigaa faray salawatullahi waslamu caleyh isla markaa haddana xuquuqda muslimiinta in la dhowrana nebigaa faray salawatullahi waslamu caleyh oo ruuxa muslimka ah meeshaa markuu ku jiro qabriga ku jiro qabriga dusha lagama istaagi karo laguma fadhiisan karayo saxaro dushiisa laguma gudan karayo ilaa aakhirihi nabigaa faray salawatulli waslamu caleyh nebigii sidaa amray ee ruuxa meeshaa ku jira qadarintiisa iyo faray ayaa haddana qabrigaa taagan in la dumiyo isagaa ina faray salawatulli waslamu caleyh saas way marka hala qaato ayb alaa abcauka cali wuxuu yihi alaa abcauka miyaana kula diraynin calaa maa shay dushiisa bacasanii uu ila diray caleyhi dushiisa rasuullahi sal lay slam rasuulku ila diray qubuurta waxa uula ogol yahay waxoogaa in carada uun lagu toomiyo carada inta la saaro si aysan daadadka iyo u marin ama waraabaha iyo xayawaanaadku aysan macnaa waxa u faaganin oo u faaqin ayaa waxoogaa carada macnaha lagu toominaya kor loogu yara qaaday bis intaasu sharcigu faray dhulka waxyar intaasi waa la ogolya laakiin intaa ka badan lama ogol in yani waxa weeye wax dusha lagaga dhigdhigana iyadana lama ogolo bacdu ahlilcilmi baa waxay rukseeyaan oy yani waxa weeyaan sheegaan in haddii qubuurtu fara tahay qabrigana si gooniya ruuxu inuu u garto uu doonayo si kalena uusan ku garan karaynin magaca ruuxa in lagu qoro in ay banaan tahay sidaasi waa la sheegaa laakiin waxaa nabiga ka asahay xadiid uu leeyahay jaabir cabdillahi baa xadidka warinaya naha rasul sal lay slam an yujasas alqabru wa an yuqcada calayhi wa an yubna calayhi aw yuzaada calayhi aw yuktab calayhi saas way maana ya nabigu wuxuu amray qabriga in la nuuradeeyo yuu diiday nebigu wuxuu diiday oo ummadda u diiday inay qabriga nuuradeeyaan in lagu dul fadhiistana nebigu waa diiday salawatullahi waslamu caleyh in qabriga dushiisa la dhisana waa diiday in la siyaadiyo oo qubuurta kale caadiga ah laga siyaadiyo oo wax lala dheeraysiiyana nebigu waa diiday salawatulli waslamu caleyh waa diiday in wax lala dheeraysiiyo waxaa kaloo nebigu diiday sal ly waslam in dusheeda wax lagu qorqoro waa dhaqan gaalo wey dhaqan muslimiin ma gaalada kasoo jeedaa sumadana kiristanka iyo yahuudda iyo kuwa wataniyiinta iyo qubuurta intay macnaha waxa weeyaan yani ay dhisaan ayaa waxaa lagu qoraya ruuxa dhintay taariikhdiisii iyo magaciisii iyo kulli iyo goortuu dhashay iyo goortuu maxaasaa lagu qoraya marka waa dhaqan gaalo un inaga soo gaadhay islaamka raad haba yaraatee kuma laha saas xadiidkaasaa nabiga ka saxay salawatullahi wasalaamu calayh laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay ruqsaynayaan haddii qubuurtu isku darmadaan in magaciisoo keliya lagu samayn karayo si macnaha wax loogu garo culimada qaar baa ruqsaynaya alaa abcauka miyaan kula dir maan kula diro maana miyaanan kula direenin calaa maa shay dushii bacatanii uula diray caleyhi dushiisa rasuul lahi sal lay slam anlaa tadaca inaadan ka tegin suuratan wax sawira ha ka tegin ilaa tamastaha inaad baabidisa mooyaane inaad tirtirta mooyaane ha dhaafin oo saa iyadoo ah hakaga tegin wey macna walaa qabran qabrina ha ka tegin mushrifan oo taagan oo ka sarreeya qubuurta kale hareerihiisa ama qaabkii sharcigu ugu talagalay aan u oolin ilaa sawaytahu dhulka la sin inaad dhulka la sinta mooye ha dhaafino yani waxa weeyaan ha ka tegin yani sawaytahu hadaas waxa weye intii uun qubuurta loo samayn jiray caradii dusha dusheeda la saari jiray unbaa loo daynaya inta kaleete dheeraadkaa baa laga goynaya wey macana fiihi masaail baabka masaail dhowra ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weye altaqliidu adkayn ashadiidu oo aada u daran si adag in loo adkeeyo fi musawiriina qolyaha wax sawira qolyaha wax sawira oo arinkooda aada loo adkeeyo athaaniyatu masalada labaad waxa weye atanbiihu baraarujin cala alcilati ujeedada loo diiday arrinkan oo macnaa waa sababka sababkoo laysku baraarujiyo muxuu yahay sababka keenay in laysu diido wa huwa kaasina waxa weeye sababku tarku ladabi aadaabtii oo laga tegay maca allahi ilaahay la jirankiisa aadaabtii loo baahna yacni aadaabtii ilaahay lagaga edabsan lahaa iyo edebsigii ilaahay loo baahnaa in laga edebsado ayaa laga tegay liqawlihi odhahdiisa uu nabigu yihi sal lay slam waman alamu liqawlihi ilaahay odhahduu yidhi baa kutus waman adlamu yaa ka gardarro badan miman dahaba cidda doonaysee damacsan yakhluqu inuu abuuro ka khalqii abuurkaygoo kale cid ayaa ka gardarro badan manaa waxoogaa suul adabaa mar ku jirta adab daro iyo anshuxumaa ku jirta ilahi subxaana wa tacala lagula kacayo sawirka macnaha wax la sawira ahaalisatu masalada saddexaad waxa weye atanbiihu baraarujin calaa qudratihi ilaahay awooddiisa laysku baraarujiyey wa cajzihim iyo tabardaradooda kuwa wax sawiraaya tabarxumadooda iyo ilaahay awooddiisa buuxda laysku baraarujiyo liqowlihi odhahaduu yidhi baa laga qaadanuu nabigu sal lay waslam ilaahay uu yidhi waxdidu qudsi falyakluquu ha abuureen daratan nurcasho ha abuureen aw xabatan ha abuureen aw shaciiratan ha abuureen yani ilahayna awood buuxuu leeyahay wax alla wuxuu doonu abuuraya ha weynaada ama ha yaraadeen iyaguna makhluuqaka ugu yaroo kale ma abuuri karaan marka ilaahay awoodiisoo buuxdo iyo iyagoo tabar la-aanoo laysku baraarujiyay macana taasoo layskusana baabkoo ku jirta araabicatu masale waxa wey atasriixu caddayn laysu caddeeyo biannahum qolyaha wax sawiraaye ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaaban xagga cadaabka inay iyagu ugu cadaab daran yihiin alkhaamisatu masale waxa weeye ana allaha alle yakhluqu wuu abuuri bicadadi kulli suuratin sawir kasta tiradiisa suuratan sawir baa ayuu ka abuuri maya nafsan naf buu ka abuuri ana allaha alla yakhluqu abuuri bicadadi kulli suuratin sawir walba tiradiisa wuxuu ka abuuri nafsan naf buu ka abuuri naftaasoo yucadabu biha alcadaabi yucadabu alcadaabi biha iyada sababkeeda almusawiru kii wax sawiray baa la fii jahannama jahanamo dhexeeda lagu cadaabay sawir kasta uu sameeyey lab baa laga abuuray sawiray asaadisatu salixaadi waxa weeye anahu kaa wax sawiray yukallafu waxaa macnaha waxa weyaan lagu mashaqaynaya oo lagu qasbaya an yanfuqa inuu afuufo fiiha dhexda alruuxa nafta inuu ku afuufo mana ku afuufi karo almru asaabicatu masala toddobaad waxa wey alamru amrid lays amray bidamsiha sawirada tirtiridooda idaa wujida haddii la helo haddii la arkaba in la baabi'iyo oo la tirtiro oo aan la haysanin sidaas wey macana baabu ma jaaa fi kasrati alxadif wuxuu baab yahay wixii ku yimid dhaar badnida dhaarta faraha badan wixii ku arooray ayuu baab yahay wa qawli llahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisuu baab yahay uu yihi waxfaduu war ilaaliya aymaanakum dhaarihiin yani dhaartii baa meesha lagaga hadlaya dhaartu waa hadal yani cid aada weyneynayso inaad soo qabsato hadalka aad ku adkayso magaciisa aada sheegto hadal ku adkaysaa dhaarta la yidhahdo dhaartu markaa asal ahaan ilaahay subxaana watacaala keligii in lagu dhaarto mooye inama banaano makhluuqa uma banaano ilahay cidaana inay ku dhaartaan saas waynu soo marnay oo horeynu soo marnay laakiin makhluuq ilahay waxaa u banaan subxaana watacaala hadduu doonayo inuu dhaarto makhluuqaadkiisa ku doonu ku dhaaran kara inaga laakiin inooma banaana halkan marka waxaa lagaga hadlayaa uu sheekhu doonaya inuu ku muujiyo dhaarta faraha badan iyo dhibka ay leedahay sharcan dhibka ay keenayso ayuu doonayaa inuu muujiyo ilahay baa marka wuxuu ihi subxaana watacaala dhaarta xifdiya dhaarta xifdiyadaasi waxfaduu aymaanakum waxaa macnaha waxa weye lagaga hadlaya waxay ah, yani fi suurati baqara aayaddii ku timid wahay suurat baqara mi marka waxaa lagaga hadlayaa aayaddii waxay ahayd laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walakin yuaakidukum bima caqadtum alaymaan fakafaaratu icaamu casharati masaakiin min awsati ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatan aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum واxfaduu aymaanakum dalika kafaaratu aymaanakum ida xalaftum waxfaduu aymaanakum kadalika yubayinu lah saas man marka aayadday aakhirkeeday macnaha ay ku jirtaa waxfaduu aymaanakumta man dhaarta marka laga soo sheekeeyey iyo axkaamteeda ayaa waxaa lagu gebagabeeyey dhaarta ilaaliya ilaalintaasi marka dhowr macnoba way leedahay midda koowaad macnaha koowaad waxa weeye dhaarta marka horeba iska jira oo dhaarha gelila oo dhaarta faraha badan baaba lasu didaya marka horeba dhaarta ha gelin dhaarta wax maslaxa kuma jirto maslaxa wax hadda dhaar loogu ordaay ma jirto sidaa daraaddeed dhaarta marka horeba ha gelin oo ka jooga waa macno macnaha labaadi waxa weeye dhaartii hadday dhacdo oo daarato ha dambaabin wax kusoo imaanku iyada waa soo gelaysa oo haddaad ka dhaarato shaygan inaadan samaynaynin ha samaynin haddaad ku dhaarato shaygan inaad samaynaysana samee oo haddii intaad dhaarato dhaartii aad fulin weydo dembi baa ka imaanaye dhaarta ka ilaaliya arrinkaa isaga hadday dhacdo marka horeba ha layska ilaaliyaa laydhaarta haddii laakiin ay kaa dhacdo sidii aad ugu dhaarata waa inaad u waay waa haddii samaynteeda iyo fulinteedu uu ka khayr badan yahay ka tagitaankeeda haddii ka tegi samaynteedu iyo dhaartii in aada fulisaaye ay khayr badan tahay waa waajib inaad dhaartii fuliso aadan ku dambaabin haddiise laakiin jebinteedu uu khayr badan yahay waa la jebin waana laga kafaara gudanaya waa la jebin siduu nabigu xadiis saxiixa ku yihi salawatullahi wasalaamu caleyh ninkii dhaar ku dhaartay oo waxa uu ku dhaartay inuu wax kale uga khayr badan yahay arkaay kaa khayrka badan hala yimaado dhaartiisana haka kafaara ku tubi nabigu salawatullahi waslamu caleyh bal dhaarta inaad tibisa mar bay waajib noqon ood ka kafaara gudato fulinteedu xaaraam noqonaya miaal maalan waxaad ku dhaarantay ruux muslima inaadan weligaa la hadlaynin weligaa inaadan inaadan la hadlaynin ruuxa muslimkana ruux in laga hijiroodo ay banaan tahay maa sidaa daraaddeed daartaasoo kale inaad jebiso waa qasab waa waa waajib wahay haddaad jebisana waa inaad kafaaradii la timaado waa inaad kafaara mudato sidaas wey yani waxa weyaan marka dhaarta haddii aynan jebinteedu khayr badnayn waa inaad fuliso ood la timaado saas man oo ilaalinteeda taana waa soo gelaysaa waxaa ilaalinta soo gelaya dhaartii haddii ay jabto oo aad dhaartii fulin weydo waa inaad kafaaradii la timaado haddaad kafaaradii ka tagto dhaartii maada xifdinin waxfadu aymaanikum marka waxa wey waxfadu aymaanakum waxa weye xifduha ibtidaaan wa xifduha wasatan wa xifduha intihaaan saddexaasa la yidhahda bilowga hore ilaali dhexdana ilaaliyo ha ku dambaabin haddii ay dhacdo inaad ku dambaabto ama sharcigu dambaabka ha ku ogolaado ama isagu ha ku diiday oo dembaabku macnaa xindiga waxaa la yidhahdaa oo sharcigu ku ogolaan karaa haddii jebinteedu khayr badeed taa sharcigaa ogolaaday iyo sharcigu ma ogola inaad jebisay adaaba iska jebiiba oo iska jiday oo dembi galay kafaara markaa kugu laasimaysa waa nihaayada wey kafaaradaas markay la imaanaysa kafaaradu marka waxa weeye toban miskiin baad quudin toban miskiin ayaad quudinaysaa ama waad marashayn oo dhar baad u xidhin quudintaasi ama mar raashin u wada sameeyo ama maqaayad geli hal mar ubaan rabaa inaad macnaha waxay cunaan oo ay yani ka dhargaan inaad siiso ama raashin engegan siiy intaba waa la samayn karaa tobankaa miskiin iyo qoon inaad horaysaan isu kaa garab yaala labadaba ku banaanyahay haddaad markaa labadaas tabar u weydo ayaa waxaa la yidhi faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam saddex beri baad markaa soomaysa qiraa'ada cabdullaahi bni mascuud oo shaada ah waxaa ku aroortay fasiyaamu alaaati ayaamin mutataabica isracracsan oon kala googo ayaa qiraa'adaas waa qira'a shaada waay qiraa'ada shaadka ah culimada qaar baa waxay qabaan axkaamta waa loo deliishan karaa saas macnaha saa daraaddeed culimada iskugu khilaafsan yihin maalmaha saddexdaa ma la xidhiirinaya mise waa la kala goynaya marka dhaartaa la xifdiyo intaasoo dhan baa soo gudagelay wa qawli llahi tacala baabu maa jaa wixii inuu baabu yahay fii kasrati alxalifi dhaarta badan wixii kusoo arooray oo macnaha nahyi iyo diide iyo goodi ah wa qawli llahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisa uu baabu yahay waxfaduu ilaaliya oo jira aymaanakum dhaarihiina can abi hurayrata radi allahu canhu samictu waxaan maqlay buui rasuulalahi sal lay rasuulalahi sal lay slam rasuulkaan maqlo yaquulu leh alxalifu dhaartu manfaqatun midii bixinaysa wey bixin weeye lisilcati badeecaday bixin uta mamxaqatun tirtirid weeye lilkasbi yani kan wixii la shaqaystayna barakadii iyo khayrkii bay ka tirtiraysa akrajahu bukhaariy muslim baa xadiidka wariy macnaha dhaartani waa dhaar kaaso waa dhaarta beentaa wey waxyaalaha ganacsiga ee iyo alaabta lagu ganacsanayo lagu dhaarto dhaar been ah taasi ka hadlaysa oo laba dhib way keentay mid horta faa u muuqata way kasoo bixi oo alaabtii suuqa inay kuu gasho oo lagaa qaatay kaa baxdo waa laga yaaba sabab inay unoqoto noqoto dhaartaas dhaartaas matalan wuxuu ku dhaaranayaa wallaahi inuu shaygani inay samaysay sharikad hebla kambeni hebel baa sameeyey waana dayna kambiriyol ma samaynina shaygani waa shay macnaa waxa wey yani laalaab lagu soo sameeyey waa dheer bana suuqa markay inay ugu gasho markuu yidhahdo alaabtan jabaan baa laga keenay oo ama hong kongi baa laga keenay oo ama kambeni hebel baa sameeyey oo kambeni macnaha alaabtiisa ay suuq leedahay uu saa ku dhaarta saana aynan ahayn yani waxa weyaan waa suuqa waa u gelaysaayo alaabtii inay u gadanto waa laga yaaba laakiin maxay kuugu taallaa baraka male ama wuxuu ku dhaaranayaa alaabtan uu hayay iyo badeecadani inay fiican tahay xaqiiqat amrina wax ma fiicna ayaduna waa la mid ama wuxuu ku dhaaranayaa inuu intaayo intaa soo siiyey wallahi intaayo intaasay aniga lafteyda iigu fadhidaa lafaheedii baaba intaa ku dhaartay waa lagaga qaatay oo laga rumaysay oo wuxuu ku doonahayay faa ku hel laakiin dhib baa meesha yaallo waxaba yaraatay ee baraka ah laga heli maayo mamxaqatun lilkasbi waxaa laga wadaa waxa uu helay bay tirtiraysaa u tirtiraysaa ama ilaahay subxaana watacaala tirtir dhabuba ka tirtiriyo balaayaa lagu soo dayn tuug baa laga yaabaa in lagu soo daayo kaba qaadataba intiiba iyo weliba in kaloo la socotaba oo garaaxka waxaa laga yaabaa in aysan dhaafin laakiin in barakada laga qaado oo ninkii malaayiin baa gacantiisa ku jirta laakiin haddana waa oomaya waa uma yahayo kuma qanacsano oo qalbigiisa kuma degano oo iimaankiisu waa iimaan la kaidhaha soomaalidu waa iimaan la yahay oo kale iimaankiisiba macnaa waxa wey maba maba joogaba qanaacaba male marka wixii baraka aan baa ku dhacay baraka aan baa ku dhacay xoolihii waa badan yihin lakin baraka mala maxaa yeelay jid xaaraan bay ku yimaadeen macnaha saasuu marka nabigu lehy salawatullahi wasalaamu caleyh marka dhaarta beenta iyo ganacsiga hala kala ilaaliyo wey macnaha ganacsiga aad bay ufudud tahay wallahi inuu intaa igu joogaa in la yidhahda macnaha hadday run tahay oo ay intaa kuu joogto ama shaygu saa ugu sheegay sheegaysa uu yahay dhib weyn ma laha laakiin markuu been yahay way marka halistaya macana alxalifu dhaart lagu dhaarto badeecada lagu dhaartaayo manfaqatun bixin weeye lisilcati badeecadii ay la bixiyo macnaha badeecadii bay bixinaysa badeecadii way kaa bixinayso way kuu suuqgelin oo way ku dhaafin wamamxaqatun tirtidid wey lilkasbi wixii la shaqaystay la tirtiro wixii la shaqaystay kusoo galaiyo faa-ide ahaana tir tir bay utahay dhaaftaas oo waa la baabi'in ama waa lagu dhaafin si lagu dhaafiyaba ama barakada laga qaadi afrajahu bukhaari muslim baa xadiidkaa wariyey wacan salmaana salmaan waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala inuu yihi halaadatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo hadal naxaliisa kula hadli maayo walaa yuzakiihim mana tahirayo o u dembi dhaafi maayo walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo xanuunji saddex ka koowaadi waxa wey ushaymiun oday zaalin oo zaali ah oday zaali ah wacaail caail inuu yahay wacaail waay caaqil ma aha wacaa'ilu way ka labaad mid faqiir ah mustakbirun oo kibraari ah faqiir dallay oo haddana kibiraani ah warajulun wey ka saddexaad nin oo jacala allaha ilaahay ka yeelay bidaacatahu silcaduu ku ganacsanayay ilahay buu badeeco ka dhigay ayib maxaa laga wadaa ilahay buu badeeco ka dhigay laa yashtarii ma iibsanayo ilaa biyamiinihi ilaahay dhaartiisa mooyaane walaa yabiicu iskama gadayo isagu oo wax iskama wareejinayo ilaa biyamiinihi ilahay inuu ku dhaarto mooyaane rawahu abaraani baa wariyay bisanadin saxiixin buu ku wariyay xadiidku saa uu sheegayo xadiidku waa xadiid saxiix saddex inkaar baa ku dhacday ruux oo ilaahay maalinta qiyaamada hadal naxariiseed kula hadli maayo hadal guulguul iyo cadaab ah waa lagula hadlay laakiin hadal naxariiseed baa lagula hadlaya mana u dembi dhaafayo ilaahay ma uu tahirayo cadaab aada u xanuujiyana way leeyihiin saddexdaasi waa oday zaani ah oday zaani ah oo shaqo xumadaa yaqaana yani waa nin duqa oo da- shaymidka waxaa la yidhahda ninka timihiisu madow iyo cadaan isku darmadeen baa la yidhahda shaymidka la yidhahda yani waa duqoobay oo dhalinyarinimadii iyo xilligii shahwadu xooga badnayd wuu soo dhaafay shaymidka kaasaa la yidhahda oday haddana shaqo xumadaa yaqaana wey macana oo muxuu kaga gedisan yahay kii dhalinyarada ah midkii dhalinyarada ah isaga laftiisa shaqo xumadaas yaqaanay muxuu kaga gedisan yahay wuxuu kaga gedisan yahay oo kaga cadaab adag yahay ninka dhalinyarada waxoogaa wax yar wuxuu yani waxaa loogu yaro turayaa shahwadiisa xoog badan xilli shahwadu xoog badan tahay oo sababkii waxaan ku riixay uu xoog badan yahay buu waxaan galay sidaa daraaddeed yani waa laga yaabaa inay shahwadu ka tanbadatay badatay shahwadaa ka tanbadatay badatay oo waxbaa qasbay oo riixay cudurdaar ma laha isaga laftiisa oo cadaab waa leeyahy laakin cadaab sidan u adag oo kale ma laha waxoogaa wuxuu kaa kaga gedisanya marka wax ka tan badan baa riixay kan laakiin tabar meesha ma taalo oo awooddii soo dhamaatay wax riixo oo weynna meesha ma yahay caqligiisiina hadda waa dhammaystirmayo caqli darre iyo dhalinyaranada iyo fudaydkeediina ma hayo oo khibro iyo odaytinimo iyo degenaansho xilligii loo baahnaa buu jooga xilligaasoo kale waxa u geeyaayey zino u geeyaayey waa uun xumaan iyo khubti naftiisa ku jira iyo iimaan darro wey macnaha wax walba macnaha haba yaraatee loogu sabab ah oo mar loogu marmansoodaayo meesha ma yaalla macana waxaa la mida ah isaguna faqiirka aan waxba haysanine iskibrinaya haddana isla weyn kibirka waxaa la siduu nabigu ku sheegay sal alay wasalam yani yani xaqa in la diido iyo dadka in la xaqiro labadaas macno xaqa markuu kuu cadaaday inaad ku kacabsaydho waa kibir dadka inaad u aragto inay kaa hooseeyaan oo liidana waa kibirka qaybtiisa labaad marka caail iskibirinayo faqiir iskibirinayo haddana isla weyn dadka iska sarraysiinaya ama xaqa diidana oo kibiraani ah waa ka labaad isagana waxaa sababkii waxaan ku riixayay baa daciif sababkii waxaan ku riixayay kibirka keeni lahaa baa daciif ninka haniga ee xoolaha haysta ee hantida leh waxoogaa meel uu yani waxa weeye la dhihi karo wixii lagu kibri lahaa ee kibirka keeni lahaa ee addoommada kibirka ku kalifaay wax ka mid u hayaa sababkii marka waxaan u geyn lahaabaa xoog badan ee kibirka gelin lahaa laakiin mid sababkii aan haynin oo xoolo haynin oo wixii isku kibriyaba ayna meesha oolini hadduu iskibriyaay macnaha waxa weeye kibirka asal iyo dabeeca iyo iimaan la-aanka a ah macna asalkiisu wuxuu yahay bay kaasna oo sababkiibaa daciif si oday sida odayga waa sababku daciif u ahaa macna ayib ka saddexaadna waxa wey waa ninka ilaahay badeecada ka dhigtay ilaahay yuu badaaco ka dhigtayo waxaa laga wadaa jumlada dambaa fasirtayo markuu wax soo iibsanayo dhaarbuu wax kusoo iibsadaa markuu wax iska sii gadayana dhaarbuu wax ku gataa ilaahay buu marka wuxuuba ka dhigtayba badaacada wareejinay bal suu ula fududaaday ilahi subxaana watacaala tacaala ilaahay baa la fududaaday markaasaa wuxuu la gaadhay shay yar oo toban shilin oo uu wareejinayo ama la soo wareegayo ayuu mar walba ilahay magaciisa ku daba wadaa oo macnaha marka meeshaasuuba dhigayba markaasaa waxaa laga dhigay badeecaduu wareejinaya iibinaya ama soo iibsanaya isagoo ilaahay ka dhigay oo kale subxana watacala saasoo kale laga cabiray maana macnaha waa la liidaya oo waa arrin aada u liidata wey maana alaaatun saddex laa yukalimuhu llahu ilahay laa yukalimuhum llahu ilaahay la hadli maayo walaa yusakiihim mana dahirayo o u dembi dhaafi maayo walahum waxaana usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday cadiimun oo aliimun oo xanuujiya ushaymuqun way ka koobaad yani duqyarow yani oday wey nin duqa oo zaanin haddana zaani ah zinaystay oo shaqoxumadaa yaqaana wacaailun iyo mid faqiir ah mustakbirun oo haddana kibiraaniyo isla wey xogaan qab iyo ssaraysiin ay ku jirta wey macnaha warajulu nin oo jacala allaha ilaahay ka yeelay bidaacatahu badeecadiisii ka dhigay ilahay buu badeecadu iibinaya ka dhigay oo seebu uga dhigay ilahay badeeco ma ilahay baa badeeca noqon karay waatan tanaa inoo jumlada dambaa inoo qasirto waxa wey laa yashtarii ma iibsanayo markuu wax iibinayo ishtiraaga iyo beeca waxay kala yihiin ishtiraaga waxaa la yidhahdaa markaad adigu la soo wareegeyso ishtiraa baa la yidhahda beycana waxaa la yidhahdaa markaad adigu iska wareejinayso silcad ninka lacagta wata mushtari baa la yidhahdaa ninka badeecada watana baa'ica baa la yidhahdaa in ay kala gedismaan oo middan meesheeda midda kale loo isticmaalana waa suurtagal oo luqada way ku timaadaa hal mid oo ishtiraa in beecii iyo shirihii labadaba loo isticmaalo ma suurta u badan yahay haaliban saasa loo isticmaalo laa yashtari ma uu soo iibsanayo ilaa biyamiinihi ilaahay dhaartiisa unbu mooyaane wax kale kuma soo iibsanayo walaa yabiicu iskama wareejinayo ilaa biyamiinihi ilaahay dhaartiisa mooyaane wax kale kuma wareejinayo ilaahay subxaana watacaala dhaartiisa in la wadwadaayo oo magaciisa meel walba la geliyo meel uusan geli karaynin taasaa la diidan yahay macana rawaa waxaa wariye xadiidka atabaraani baa wariyay bisanadin saxiixi dhaarta asbaabta loo diidan yahay waxaa ka mid a ah oo badinteeda loo diidan yahay ruuxu hadduu dhaarta badiyo kalsoonida dhan baaba yani yaaba laga laga saxbinaya yani waa laga kalsooni bixi ruux dhaar badan haddaad aragto waa maxalu tuhma taqriiban waxa weeye tuhma ayaa meesha soo gelaysa oo dhaartan faraha badan yani laf baa ku hoos aasan waxun baa ku hoos jira ruux hadduu runlow yahay ma run iyo dhaar baa isugu kaa dariba soomaalida run iyo dhaar baa isugu kaadari marka run iyo dhaar laysma raaciyo haaliba laakiin been baa waxaa lagu kabaa beentaa daciif ah saa daraadeed ruux markuu been sheego si looga rumaysto iyo wuxuu doonaya inuu macnaha waxa wey dhaarta ku daba macnaha saas wey saasay u badanta lagama wado marka dhaartan hadda aan ka hadlayno laqwiga midda la yihahdo ma ah laqwul yamiin dhaarta mid laqwiga iska jirto iyada xugum aan lahayn oo in kastoo fiicanta in la daayo haddana aan dhib weyn la imaaneyn waa midda hadalka inta badan layska raaciyo ee carabku iska bartay haa wallaahi iyo maya wallaahi iyo dhaarta noocaas oo kale ah yaani taasoo kaleeto wax tagum sharci oo ka imaanaya haba yaraatee ma jiro laqulymin baa la yidhahdaayo ilahi subxaana watacaala waa dhaafay laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum taas waay ilahay idiima qabsanayo subxana watacala lakin midda laysu qabanayo waa midda qalbiga lagu gunto oo ruuxa qalbigiisa kasoo go-o taaw laakiin afka iyo dhe iyo hadalka iyo taas way macna middaa lama wax dhiba male waxaa kaloo u baahan in la kala saaro oo la kala fahmo dhaarta wax dhacay oo horay u tegay lagu dhaarto ayadana wax kafaara iyo wax xugum oo ka laasimaya ma jiro dembi unbaa ka dhasha dembi unbaa ka dhasha haddii ay beerahayd masalan waxaa tihi wallaahi inuu hebel yimid wax horay dhacad ku dhaartay wax horay u dhacay haddaad ku dhaarato wax kas hadduu run yahay oo uu run noqdana hade dhib male hadduu been noqdana inuu dembi kaasoo soo gaadho waa laga yaaba laakiin kafaara kamaba laasimtaba wax kafaara ah kama laasimto kafaara waxay ka laasimtaa dhaar lagu dhaarto wax soo socdo mustaqbal ah oo waxaasaan samayn ama waxaas ma samaynayo waxaan ku dhaaranaa waxaas samayn ama waxaan ku dhaaranaya inaana waxaas samaynaynin taa way miday kafaaradu ka laasimto oo samaynteeda ama ka tegitaankeeda ay kafaaradu ka laazimayso laakiin wax hore oo tegey iyadoo wax kafaara ah kama yimaado macna saas wey taana iyadana saa in loo fahmo way ficanta wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku soo arooray can cimraan ibni xusayn sheekhu hadduu saxiix yidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu ka wado saxiixulbukhaari saxiix muslim inuu ka wadana waa laga yaaba labadaa midna inuusan ku jirin uu ka wado wa fi lxadiidi saxiixina waa suurtagal oo xadiidka xukunkiisa markaa uu tilmaamayo intaba waa hadalkiisa waa lagu arkayo isagoo qaabkaa u isticmaalay wa fi saxiixi lakin xadiidka xadiidku hadda saxiix muslim ku jira saxiix muslim waxaa kusoo arooray can cimraan ibni xuseyn oo ka warinaya radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi khayru ummati ummadayda kuwa ugu khayr badani qarnii waa qarnigayga wey anigu aan joogo uma markaa kadibna aladiina kuwii baa ku xigay yaluunahum iyaga kusii xigay uma kadibna aladiina kuwa weeyaluunahum iyaga ku sixiba qaala cimraanu cimraan wuxuu yidhi falaa adrii ma ogi adakara mayuu sheegay bacda qarnihi nebigu qarnigiisa kadib maratayni laba goor miyuu sheegay aw alaatan mis saddex ma kala garanayo uma kadib hadalkii nabigaa socda uma markaa kadib uu nabigu yuri sal lay slam saddexdaa qarni kadib ina bacdakum gadaashiina waxa ahaaday qawm qawm qawman dad baa ahaaday qawman qawmun waa riwaayo hadii la yidhahdana craabteeda mura badan baa ku jira maxaa yeele ina ismigeedi wey uma ina bacdakum gadaashiina waxaaday qawman dad ba ahaaday dadkaasoo yashhaduuna markhaati kacaya oo walaa yustashhaduuna aan la markhaati gashanaynin oo wayaquuluuna khayaanaya oo walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin oo wayandiruuna nadraya oo walaa yuufuuna nadrki nadarkii aan oofinayn oo yadharu uu ka muuqani bihim dhexdooda assimanu cayilku uu ka muuqanay cayil baa ka muuqano waa dad burbuuran qolyahaasaa idinka dambayn doona munabi sal alay slam ummadda waxaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan qarnigii nebiga salawatullah waslamu aleyh qarniga waxaa la yidhahdaa dadka wada nool ee isku faca isku filka ah hal mar yani dhalashadooda isku dhowdahay dhimashadooda isku dhowdahay culimadu marka waxay ku qiyaasaan qaarkood boqol sano qaar way ka yareeyaan yani waxa wey xuduuddaas weeyaan marka qarnigayga anigu aan joogo ayaa ugu ugu khayr badan waxaa ku xiga qarniga aniga igu xigaa xagga khayrka ummadda yaa kusoo xiga ka saddexaad baa ku xiga saddexdaa qarni markay dhammaadaan taqriiban waa qarnigii saxaabada taabiciinta iyo atbaaca taabiciinta saxaabada iyo ardadii saxaabadu waa ardadii nabiga sal la alay slam taabiciintuna waa ardadii saxaabada atbaacu taabiciintana waxa weeye waa raggaas saxaabada ardada u ahaa ardadoodii wey saddexdaa qarni wa saddexdaa qarni wixii ka dambeeyaay fasaad baa marka imaan dad aada u xunxun baa soo bixi doona wy macana dadkii baa marka la tilmaamay oo tilmaamo dhowraa lagu tilmaamay koobaad waxa weeye yashhaduuna walaa yustashhaduun way markhaatin kacayaan ayagoo la markhaatin gashanin maxaa laga wadaa macaani dhowra waa suurtagal ayagoon war markhaatiga noo xambaara oo markhaati baad noo geli doontaane arrintan qaada ayagoon la odhanin ayay iska markhaati kacayaan saasi waa suurtagal way markhaati kacayaan walaa yustashhaduuna markhaati baad noo geli doontaane arrinta nala ogaadana ayagoo laga codsanin saa waa la yidhahda waxay markaa noqonaysaa cilmi la-aan iyo iyagoo waxba garananin bay markhaati kaceen markhaati meeraad bay fureen way marka saas waa macno ama maahe shahaadada kaalaya noo guta oo kaalaya nimayaho markhaati baan idinka baahannahay kaalaya markhaati noo noqda ayagoo la odhanin bay markhaatigii ku degdegayaan way markhaati furayaan saa macnaha marka la yidhahdo xadiid kale iska hor imaanayaan oo nabiga ka sugan salawatullahi wasalaamu calayh xadiid zayd oo uu nabigu leh sal lay zayd ibnu khaalid nabigu wuxuu yihi sal ly wasalam markuu sheegayey wuxuu nabigu sal lay slam uu yihi xadiidkaa zayd ibnu haabit xadiidkaa zayd ibnu khaalid alaa ukhbirukum bikhayri shuhada aladi ya'tii bishahaadati qabla an yus'alaha dadka markhaati kacanka idinkuugu fiican maydin sheega haadaa la yidhi wuxuu nebigu sal lay waslam dadka markhaatiga furaya ayagoon kaalaya noo markhaati fur soo dhag kaasaa inta markhaati kacda ugu khayr badan bu nebigu sal lay waslam marka macnihii damben xadiidka ku fasirnay iyo xadiidkan zayd ibnu khaalid oo iska hor imaanaya waxaa lagu kala tawjiiha culimadu ku jamciyaan waxay yidhahdeen xadiidka zayd ibnu khaalid ee dambe waxaa laga wadaa xaq ilaahay uu leeyahy xaqa addoommada ahayn ruuxii ka markaati kaca xadiidka cimraanna waxaa laga wadaa xuquuqda addoommada laga wadaa sidaas waa loo kala qaadaa waxaa kaleeto iyadana lagu jamciya oo iyadana macnaha jamca ninkii xadiidka zayd ibnu khaalid waxaa laga wadaa ninkii ka markhaati kaca oo markhaati ka fura shay uusan ninka xaqa leh uusan ogeyn xaq uu leeyahay ooda adigu ogtahay inuu leeyahay laakiin isagu uusan ogeyn xaqa inuu leeyahay ayaad markhaati u furtoo tiri war xaqaasi adaa iskale war nin kale xaqan isagaa le hala siiyo kaasi waa xadiidka zayd ibnu khaalid ee ajirka lagu sheegay tan kaleetana waxa wey xaq ninkii lahaaba u yahay oo u doonahay oo raadsanayo in aad macnaha waxa isku soo maqiqdood soo gasho sidaasina macnaa waxa wey waa la kala yidhaahdaa waxaa kaloo iyadana la yidhahdaa xadiidka cimraan ibn xuseyn wuxuu ka hadlayaa dadka ku degdegaya oo si sahlan u gelaya markhaati furka si sahlan bay u markhaati furayaan dad aan la markhaati gashanaynin oon markhaati gelin si sahlanna markhaatiga ugu degdegaan sidaasna macnaha iyadana waa la yidhahda waxay ku tilmaaman yihiin oo tilmaamahooda ka mid a ah, khaa'iniin waaya dadkay khayaamaan lamana aamino macnaha nadar bay galaanoo ma ka soo baxaanoo nadarkii ma oofiyaan waana dad cayilano cayilkaa ka muuqda saasuu nabigu yihi salawatulli waslamu aleyh oo cayilka miyaa laysu haystaa waa su-aal ruuxii iskaba cayilaba miyaa laysu qabsan cayilku shay ibni aadamku u awood u leeyahy iska celin kara maaha waxaadan awood ulahayn oona iska celin karaynina hadda laysuma haysto ruuxani muxuu u cadaaday iyo muxuu u madoobaaday waad madowda waa lagu cadaabi wa la yidhahdo ma jirto ama waad dheer tahay oo dherarkiibaa lagu haystaa ma jirto maxaa yeele wax uu awoodu hayaba ma aha cayilkuna saasuu la midiya lagama wado marka cayilkiibaa laysoo haystaayo waxa waaye asbaabta cayilka keenta ayay isa siinayaan oo qaadanayaan macnaha waxa weeye yani hamigooda iyo murugtoodao dhan baa waxay tahay say wax u celi lahaayeenoo wax u cabi lahaayeenoo jirkooda u koolkoolin lahaayeenoo u wadwadi lahaayeenoo u kobcin lahaayeen hamigood iyo murugtooda intaas way macana saa daraaddeed sababka cayilka keenaya yaa laga hadlayayo cayilka laftiisa maaha cayilka laftiisa maha macana yani cuntadii iyo cabitaankii laftooda waa banaanta laakiin iyagu inay mabda' kuu noqdaan oo shaqo kuu noqdaan oo un ka shaqayso oo jidhkaaga ku mashquulsho oo aad markaas yani laba beri joogtaba aad yani miisaanka isa saarto oo tiraad maxaa kaa damay yaani waxa weyaan intaasoo kiilaa iga dhacda lala waa inaan kobciyo abrarkisaa isku mashquul taasaa la diidanya mana oo caynkaada una aad ka shaqaysa mana taasaa la diidanya lakin ruux macnaha waxa weyaan hadduu intuu xalaashiisa quuto uu iska cayilaayo wax laysu haysto maaha taas maa saasna macnaha ayaa la yidhahdaa oo ficlana sidaas ayib khayru ummati ummadayda waxaa ugu khayr badan qarni kuwa waktigayga jooga ayaa ugu khayr badan uma kadibna aladiina kuwa yaluunahum ku xiga uma kadibna aladiina yaluunahum kuwa ku xiga qaala cimraan cimraan wuxuu yihi falaa adri ma ogi buu i adakara miyuu sheegay nebigu bacda qarnihi waktigiisa kadib maratayni laba goor oo alaaan mise saddex sida saxiixa saddex goor buu nabigu sheegay sal lay slam oo laba qarni waxaan ujeedaa laba labuu sheegay qarnigiisa iyo laba qarni oo ka dambaysa saas wey mana saasay axaadiistu u badanta uma ina bacdakum gadaashiina waxaaday qawmun dad oo yashhaduuna yani waxaa idinka dambayn doona qolyo yashhaduuna markhaati furaya oo walaa yustashhaduuna aan la markhaati gashanayn ayagoon markhaati geli karin oo faasiqiin ah ee haddana markhaati gelayaan ama markhaatigii bay ku degdegayaano ayagoo laba yeelanin bay iskeenayaan macna sida ay macnaha u fududaysteen markhaati gelida macnaha iyo markhaati furista marag furida wayaquuluuna way khayaamayaan oo walaa yu'tamanuuna lama aaminayo wayandiruuna way nadrayaan walaa yuufuuna nadarka kasoo bixi maayaan nadarku inuusan laga fiican gelitaankiisa waan soo sheegay haba gelin marka horeba wax khayra keeni maayo culimada qaar ka mid a ah waxayba qabaan waaba xaaraam gelitaankiisu saas way macnaha wayadharu waxaa ka muuqanaya fiihim dhexdooda asimanu cayil baa ka muuqanaya maana yani asbaabtii cayilka iyo adduunyo ayay ku mashquulayaano yani jirhkoodaasaa mabda iyo kolkoolintiisa calooshooday la noolyihin maana mabda kale male wafiihi waxaa ku sugan wafiihi waxaa ku sugan can ibni mascuudin ana nabiy sal lay slam abdullahi bn mascuud laga warinaya fiihi macnaa saxiixi wey wa fiihi fi saxiix saxiix muslim waxaa ku sugan can ibni mascuudin laga warinaya ana nabiya sal lay sl nabigu qaala inuu yidhi khayru nnaasi dadka kuwa ugu khayr badan qarni qarnigayga wey uma markaa kadibna kan muslim iyo bukhaari labadaba waa warinaya qarni aniga qarnigayga ugu khayr badan dadka uma kadibna aladiina kuwa yaluunahum ayaga ku xiga uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xiga ayaa markaa ku xiga uma yejiiu markaa kadib waxaa imaanaya qawmun dad baa imaani oo tasbiqu ay ka hormarayso shahaadatu axadihim midkood markhaati furidiisa ayaa waxay ka hormaraysaa yamiinahu dhaartiisa wa yemiinuhu dhaartiisaa ka hormari shahaadatu markhaati furidiisa yaa dad markhaati furidoodu dhaarta ay ka horeysa ama dhaartaa horeysa ama markhaati furkaa horeysa marna dhaartay soo hormarinaya marna markhaati furkay soo hormarinaya dad noocaasaa ah imaan doona waxaa laga wadaa yani dad aan lagu kalsoonayn dad aan lagu kalsoonayn oo kalsooni aan bulshada dhexeeda ku sidaa daraaddeed hadalkooda inay markay si ay u adkeeyaan ayay dhaar iyo markhaati furba isku darayaan mar marka dhaartay soo hormarinayaan marna markhaatigay soo horumarin markaati mar furkay soo horumarinaya saasu waa macno ama waxaa laga wadaa markhaatigii bayna u aabayeelayn markhaatiga iyo marag furidda iyo dhaarta midna uma aabayeelaan way la fudud tahay saa daraadeed baa mar dhaartay soo furahayaan markaasi haddana markhaatiku ka dambaysiinaya marna markhaatigii bay soo horumarinayaan marna dhaa haddana dhaartay ka dambaysiinaya labaduba way la fudud yihiin dad noocaasa ah imaan doona wy maana wa qaala ibraahimu ibraahim nakaci wuxuu yihi waa taabici waay kaanuu waxay ahaayeen salafka yadribuunanaa kuwa nagu garaaca cala shahaadati markhaati furka yani markhaati furka beenta ah ama markhaati furka aan ku degdegayno yay nagu garaaci jireen wanaxnu yani waxa wey walcahda wa cala alcahdi walcahdi ballankana ka bixitaankiisana waa lagu garaaci jiray wa naxnu sikaarun anagoo yaryar anagoo caruur yaryara yaa nala edbin jirayo markhaati furkana inaanaan ku degdegin yaa nalagu edbin jiray ballankana inaanaan ka bixin yaa nalagu edbin jiray waa nala garaaci jiray maana carruurta edbintooda in la garaaci karo ayay ku tusaysaa maana kaanuu waxay ahayen yadribuunana kuwana garaacay ahaayeen awliyaauumuurka dadka mas-uuliyadii xilka naga haya cala shahaadati markhaati furka dushiisa ayay nagu garaaci jireen yacni haddii aan markhaati beena furno ama aanaan gudanin markhaatiga xaqiisa aanaan gudanin ama aan ku degdegno walcahdi cala alcahdi ballanka dushiisana way nagu garaaci jireen haddaan ballanka ka baxno wey macana walxaal naxnu siqaarun aan yaryarna macnaa waa la tarbiyeynayaayo wanaagii akhlaaqda wanaagsan baana lagu layliyi jiray wey fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weeye alwasiyatu dardaaran laysu dardaarmo iyo amar lays amro bixifdi lymaani dhaaraha in la xifdiyo xifdiga waxaan idhi marka hore yaan la gelin haddii la galana yaan la jebinin in sharciguwa jebintiisa jebinteeda ogol yahay mooyaane haddii la jebiyana ha laga kafaara guto ayib athaaniyatu masalada labaad waxa wey alihbaaru warramid looga warramo biana alxalifa dhaarta manfaqat lisilca badacada way bixisaa mamxaqat lilbaraka barakadana way baabi'isa wixii baraka ah waxoogaaga kusoo gala ee faa'iidada baraka la-aan wey ahaalitatu masalada saddexaad waxa wey alwaciidu shadiid goodiga daran fii man goodigaasoo fii man cid dhexdii ahaaday ciddaasoo laa yabiicu aan iibinaynin isagu iska iibinaynin walaa yashtari aan soo iibsanaynin ilaa biyamiinihi ilahay dhaartiisa mooyaane dhaar oo ninka wax ku kala waday wax ku kala gadgadinay ruuxaasoo isagana loo goodiyo araabica maslada afraad waxa wey atanbiihu baraarujin laisku baraarujiyo calaa ana demba dembigu yacdumu inuu weynaanayo maca qilati daaci dembigaa waxa kuugu yeedhaya sababka kuugu noqonaya kugu riixaya markuu yaryahay tabar yaryahay dembigu waa weynaanaya saas markaad oday tahay oo shahwadaadu dhimatay daacigii waa daciifay mar hadduu daaciga daciifay haddaad gasho khalaas dembigu waa weyn markaad masalan wax garanayso sheekh tahay taqriiban waxa weeyaan damigaad gashay waa ka wey markaad faqiir tahay kibirka aada samaysahay aniga kibirkuu sameeyahay waa ka wey laanna daacidii baa meeshan daciifa macana wahaakada saas boqorka iyo madaxweynaha beenta uu sheegaya dadweynuhu beentay sheegayaan way ka dambig waa ka dambi wenta maxaa yeele madaxweynuhu muxuu beenta uga baahan yahay beenta waxbaa lagu meelmarsadaa soo ma isagu awood buu leeyahay wuxuu doona wayba u meelmariba been muxuu uga baayay marka wax been ku kalifaay oo daaciya meesha ma yaala hadduu yaalana waa daciif saa daraaddeed beentuu sheegaay daacigeedaa daciif dembigeedu waa weyn daacigu markuu xoog badan yahayna dembigu waa ka fudud yahay marka kale mana saas wey mana <clears throat> saasay inoo tusaysa alkhaamisatu masalada shanaad waxa weeye damu ladiina kuwii ceebeyntooda iyo dalaacayntooda yaxlifuuna dheera dhaaranayo oo walaa yustaxlafuuna aan la dhaarsanay qolada aan dhaa noo dhaartaba la dhihin ee iska dhaardhaaranayo ee iyagu dhaarta iska wataay kuwaasoo dhaleecayn loo soo jeediyo dheerta way banaan tahayo hadalka markaad ku adkaynayso marar badan baa yala yani waxa wey sharciga lafteeda waa kusaa ortay balaa warabbii iyo i warabbii iyo yani xalafka ilaahay lagu dhaartahay xataa isagoon lagu dhaarsanin way banaan tahay khaasatan markaad arrimo aada doonayso inaad dadka qalbigiisa ka dhaadhiciso iyo sharcigii aad ka hadlayso waladii nafsii biyadihi wabigu odhan jiray salawatullahi waslamu calayh yani wa aymu llahi saasoo kale u dhaaran jiray law ana faatimata binta maxamedin saraqat laqaaca muxamedun yadaha marka waxa wey isagoo la dhaarsanin buu nabigu dhaaran jiray sal lay slam qur-aankana kuso aroortay lagama wada taa marka tii aan soo sheegnaa laga wada yashhaduuna walaa yustashhaduuna tii aan kusoo sharacnay ayaa laga wada mana asaadisatu masalada lixaad waxa wey hanauhu sal lay slam nabiga ammaantiisa uu ammaanay cala alquruuni alaaati saddexda qarni aw ilarbacati ama afarta yani riwaayadaha wa dikri ma iyo shay in la sheego yaxduu dhici doonaa yani wa dikri ma yaxduu iyo waxa ka dambayn doona maana waxa dib ka imaan doona saddexdaa qarni ama afartaa qarni markay tagaan waxa ka dambayn doono oo la sheego oo dad aada u liita inay ka dambayn doonaan mana saddexdaa qarni marka waa saddexda qarni ee fadli badan saddexdaa qarni noloshoodii iyo caqiidadoodii iyo mabda-oodii iyo dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii iyo ayaa wanaagsan marka in lagu dayo wixii ka dambeeyey waa la fasaaday oo khalad badan baa meesha soo gashay oo mabaadi badan oo ummado laga soo ergistay baa xataa bulshada islaamka soo gashay falsafo iyo cilmulkalaam iyo firaq iyo balaayo o dhan baa dhalatay marka saxaabadii nabiga sal alay slam iyo culimadii taabiciinta iyo raggii ardadooda ahaa intaas noloshoodii iyo dhaqankoodii iyo wixii diin u ahaa unbaa diin loo ah waana kuwa ilaahi subxaana watacaala uu yidhi waman yushaadiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmuminiin nuwalih ma tawallaa wanuslihi jahanama wasaat masiira mu'miniinta jidkooda haddii la garab maro la khaldamayo kuwaa wey kuwaa iyo jidkay mareen diini waa taa wey macnaha nebigu uu amaaray salawatullahi wasala qolyaha la amaaray asaabicatu masalada todobnaad masalada toddobaad waxa weeye damu ladiina kuwii in la caayo yashhaduuna markhaati kacayay oo laa yustashhaduuna ayagoon la markhaati gashanin iyagoon la markhaati gashanin iska markhaati kacayay macnaheeda waan soo sharaxnay man ina ana ladiina haddii u idi yidhi waa khalaq ana ladiina damu ladiina wey dam wey meesha ana uleeyay ahaamiyatu masalada sideedaadi waxa weeye kownu salafi salafka ahaanshahay ahaayeen yadribuuna kuwa garaaca asiqaara carabta yarkaa waxay ku garaaci jireen cala shahaadati markhaati kaca beenta ah ama markhaati kaca aan siday ahayd loo gudanin walcahdi iyo ballanka ka bixitaankiisa ayaa lagu garaaci jiro carruurta waa la tarbiyeyn jiray oo aadaabta wanaagsan baa la beri jiray hada bilahi tawfiiq sal allahuma wasalam cala nabiyina maxamedi wala ali saxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh